bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn ogow meelahaani lilaahi alle inay u sugnaatay weeye walirasuul rasuulka inay u sugnaatay weeye walidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiiba ee xigtada rasuulka ah inay u sugnaatay weeye walyataama agoonta inay u sugnaatay weeye waalmasaakiin masaakiinta inay u sugnaatay weeye macnaha masaakiinta muslimiinta ah wabni sabiil socotada amba dariiqa inankiisa inay u sugnaatay weeye musaafirka ayuu noqonaya ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu kaga hadlay oo rabbi uu ku faahfaahiyey suuraddani arrin ay ku bilaabatay oo ah alanfaal haniimada markaa haniimadu ummaddani way kaga duwan tahay ummadihii hore oo waxyaaba iyada u gaara amba ku khaasa ayay ahayd marka alkhaniima maxaa la yidhaahdaa alghaniima waxaa la yidhaahdaa xoolaha laga helo kufaarta marka lala dagaalamo bishard marka lala dagaalamo ee la galo amaba iyagoo difaaca muslimiintu ay difaac yihiin ay jabiyaan ayaa waxaa la yidhaahdaa alghaniima alfay-u maalka la yidhaahdaana waxa weeye waa maalka aan dagaal lagaga qaadin sida xoolo ay heshiis ku bixiyeen oo kale tisyada oo kale kaafir markaa muslimiinta dhexdooda macsuum ku ah oo aan la dilaynin oo aan waaris lahayn maalka uu ka tegay oo kale tijaaradooda wixii laga qaadayo kaana waxaa la yidhahdaa alfay-u ayaa la yidhaahdaa marka ilaahay wuxu uhi subxaanahu tacaala markaa sida loo qaybinayana allah baa qaybiyey oo maalkaa la helay sidaa jumhuurulculamaa ay qabaan waxaa loo qaybinayaa shan meelood shantaa meelood marka loo qaybiyo afar meelood waxaa qaadanaya dadkii goobta dagaalka galay ee ragga ahaa ayaa qaybsanaya haddii ninku uu faras wato saddex qori buu qaadanayaa laba nasiib baan ujeeda amba sahmi waa qori laba uu faraska ku qaato iyo mid isagu uu qaadanayo hadduu keligii socdo uu lug yahayna amba kuwa lugleyda ah uu yahay lugta ana uu yahay qori sahmi buu qaadanayaa waa sida xoogga badan weeye qowl kale oo jira ayaa jira oo leh yani ninka faraska wataa wuxuu qaadanayaa laba sahmi mid faraska ah iyo mid qori isaga ah iyo mid ka uu qaadanayo ka lugleyda ahi amba lugta ahi haddii goobta ay joogaan dumar iyo caruur aan dagaalka gelaynin rabki waxa la yidhaha baa la siiya arabku ah, maxoogaa baa la siinaya ee waxaa rasuulku gaar ahaan u leeyahay wax safiya maaragtay amba qaa'idku wuxuu gaar ugala bixi karaana waa u banaan tahay meesha soo hadha ayaa ma shan meelood baa loo qaybinaya afar meelood raggii goobta tegay dagaalamay baa qaadanaya meesha soo hadhana waxaa loo sii qaybinayaa shan meelood waa khumus meeshiiba meel shanaadiiba waxaa loo sii qaybinayaa shan meelood marka mid rasuulku leeyahay mid qaraabada rasuulka aynu sheegi doonno kuwa yihiin agoonta masaakiinta iyo ibnu sabiilka allah subxaanahu watacaala sahmi uu leeyahay sida jumhuur alculamaa ay qabaan qori ilaahay laodhanayo waa kii qaybtii ilaahay oo halkaa la dhigayaa ma jiro inkastoo ahlicilmiga qaarkood ay qabaan in qayb la dhigo oo daahirka aayadan ay qaateen ama nusuusta kale aada moodo si kale inaanay maaragtay uqaadanin marka waxay leeyihiin qaybtaa waxay masaalixda muslimiinta sida kacbada iyo meelahaas oo kale ayaa lagu bixinaya laakiin asaxu laqwaal oo shan meelood un baa loo qaybinayaa ilaahay waxaa loogu horraysiiyo un bay culimadu leeyihiin uun magacan ilaahay amba xusidiisa waa litabaruk ayuun meesha loo keenay bay leeyihiin amba miftaaxu lkalaam ayuu noqonayaaba wاlcilmu cinda allah waclamuu ogaada annamaa maadani waa mawsuula weeye annamaa ay ana aladii midka hanimtum ay hanimtumuuhu caidka qadar hanimtumuuhu aada haniimaysataan oo min shayin waxuun ah xataa irbada iyo dunta culimmadu yidhaahdeen min shay waxuun xaal uu ahaaday kaasi fa xukmuhu kaa xukunkiisu waa mubtadaynu qadaray fa xukmuhu kaa xukunkiisu anna khumusahu waa ismigii annadan weeye lilahna waa khabarkii oo muqadama fa xukmuhu kaa xukunkiisu anna khumusahu shan meeloodow meel ahaani lilaahi alla inay u sugnaatay weeye walirasuuli rasuulka inay u sugnaatay weeyo inta rasuulku dhintay waa la bixinayaa laakiin masaalixda muslimiintaa lagu bixinayaa walidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah inuu u sugnaaday weeye waa qaraabatu nebiyi asaxu laqwaal waa banu haashim iyo banuu mualib oo maala dee ninkii la odhan jiray cabdulmanaaf isagu wuxuu dhalay afar inan buu dhalay oo mid wuxuu ahaa haashim buu ahaa ka kalena mudarib buu ahaa midna cabdushamsi saddexdaa nin isku bah bay ahaayeen oo maaragtay islaantii caajika la odhan jiray baa dhashay waxa bah gaara ka aha ninkii nawfal la odhan jiray nawfal ayaa isagu maaragtay islaan gaari ay dhashay ma arkaysa markaa afartan nin laba ayuunbaa la siinayaa qaniimada wixii la helo shan meelood marka meel loo qaado ayaa khumus lkhumus meeshii meel shanaadiibaa shan meelood loo sii kala qaybinaya waa bani haashim iyo bani uun waayo mar qura nimankani kamay bixiin way way uhiirin jireen oo masalan xataa bani haashim iyo bani mudarib markii ay maaragtay nimanka carabtu ay takooreen rasuulka ilaahay dartiina ay bani haashim utakooreen bani mudarib kamay kamay harin hataa shicbigii meeshii gaarka ahayd ay degeen way raaceen rasuulka ilaahay iyagoo u cadhoonaya dartii iyo ximaaya ay u samaynayeen oo kuwooda muslimiinta ahina daaca lilaahi walirasuulihi bay ka ahayd kuwooda kaafiriinta ahina waxay rasuulka u ilaalinayeen xamiyatan lilcashiira anifa wax la yidhaahdo oo dee maaragtay waxay ilaalinayeen qabiilkooda iyo sumcaddooda ayay ilaashanayeen iyo abidaalib ay rasuulka ku taxgelinayeen ama nimankii la odhan jiray cabdishams iyo bani nawfal oo kale iyagoo colaadii carabi ku haysay ayuunba ay ka qayb qaateen asaxu laqwaal waa bani mualib iyo bani hashim nimanka maalka qaniimada ah wax laga siinayaa quraysh culamada qaariga way jiraan laakiin laa ah, xagga adilada waa laga xoog badan yihi walidilqurbaa qaraabada kuwa qaraabatu rasuulilah qaraabada rasuulka kuwa u saaxiibka abuu ah usugnaaday iyo walyataamaa agoonta muslimiinta ah dagaal kastay muslimiintu helaan wixii laga helaa waa in la siiyo iyo walmasaakiin kuwa fuqarada ah masaakiinta ah iyo wabna sabiili ka socotada ah ee musaafirka ah in kuntum aamantum billah in kuntum haddaad tihiin aamantum kuwii rumeeyey billaahi alla rumeeyey oo macnaa alla rumaysan iyo wamaa wa bimaa kii ansalna aanu soo dejinnay calaa cabdina meesha taqdiir baa jira kalaamkani uu u baahan yahay waxaad qadaraysaa insha allah imtahilu macnaa la kaalaya ilaahay wuxuu idin jideeyey oo ah in qaniimada loo qaybiyo shan meelood oo meelmaa shan meelood loo qaybiyo in kuntum haddaad tihiin in kuntum haddaad ahaateen aamanta in kuntum haddaad ahaateen amba aad tihiin aamantum kuwii rumeeyey billaahi alla kuwii rumeeyey haddii aad tihiin iyo wama wabima kii kuwii rumeeyey haddaad tihiin allah bay ku cadfan tahay anshalla aanu soo dejinnay calaa cabdinaa addoonka iyaga aanu ku soo dejinnay muxammed ah yowma alfurqaani kala saaridda yoomkeedana aanu ku soo dejinnay oo aayaadka ilaahay muujiyey malaa'igtu soo dejiyey nasriguu siiyey ma arkaysa yowma altaqaa maalintay kulmeenna aanu soo dejinnay yowma alfurqaanun baad ka bedelaysaa yowma altalqaa maalintay kulmeenna aanu soo dejinnay yowma altaqaa maalintay kulmeenna aanu soo dejinnay aljamcaani labada col maalintay fooda isdareen haddaad rumaysan tihiin sidaa qaniimada u qaybsada sidaas ayaa xukunkeedu noqonayaa wallaahu alle calaa kulli shay shay walba qadiir allaha karay subxaanahu watacaala ee qaadirka ku aweeye ah udkuruu bal xasuusta id waagii waktigii bal xasuusta antum aad ahaydeen bilcudwa cidwana waa la akriyaa waa muhallasulcayn baynu odhan karnaa wadkuruu xasuusta id waagii antum aad ahaydeen bilcudwa degtii aad ku sugnaydeen amba qarkii addunyaa dhawaa ee xagga madiine xigay addunyaa dhawaa ee xagga madiine xigay bal xasuusta wa hum kuwa mushrikiinta ahina bilcudwa ay ku sugnaayeen daantii alquswaa fogayd ee durugsanayd oo masalan webigii waadigii beder uu ku yaalay dooxii ayaa dee muslimiinta iyo rasuulkuna qaybtii madiine xigtay bay degeen waa dhul jilicsan oo bus ah oo aan biyo lahayn bay qaybtani ahayd mushrikiintuna waxay degeen daanta durugsan ee xagga maka xigtay oo biyahuna ay ku dhowaayeen safarkooduna iyaga ayuu xagga shaba ka maray waxaanay u marayeen meel ay uga gurmad karaan id waagii xasuusta antum aad ahaydeen bilcudwa aad ahaydeen daantii amba daqarkii addunyaa dhowaa ee madiine xigay oo wahum ayaguna bilcudwa qarka ay ku sugnaayeen alquswaa fogaa amba fogaanta badnaa fogaanta badnayd waa mu'anas maaragtay warakbu safarkiina warakbu safarkii awrtu u rarnaydna waa ismu jamc mgto wاrakbu safarkii aawrtu u rarnayna fii makaan meel uu ku sugnaa makaankaasoo asfala ka hooseeya minkum idinka way xagga xeebta mareen warakbu safarkii awrtu u rarnaydna fii makaanin ay ku sugnaayeen meel makaankaasoo asfala ka hooseeya minkum oy dhinaca hoose ee xeebta ay mareen walow tawaacadtum haddaad ku ballami lahaydeen idinka iyo kuwa mushrikiinta ahi inaad dagaalantaan lakhtalaftum waad khilaa isku khilaafi lahaydeenoo qoladiin unbaa ballanka jamin lahayd oo biqi lahayd walow tawaacadtum haddaad isku khilaafi lahaydeen ballanka Ah, mays haddaad ballami lahaydeen oo dagaal inaad ku dirirtaan aad ku dagaalantaan aad ku heshiin lahaydeen lakhtalaftum waad isku khilaafi lahaydeen fi lmiicaad ballanka ayaad isku khilaafi lahaydeenoo markaa dee khilaafba waxa dagaal ma yimaadeen walaakin ha yeeshee jamacakum bigayri miicaadin ilaahay baa idin kulmiyey ballan la'aan walaakin ha yeeshee qadar jamacakum bigayri miicaada ballan la-aan buu alla idin kulmiyey oo muxuu idin kulmiyey liyaqdiya allahu alle suu u xukumo amraa amar alle suu u xukumo amarkaasoo kaana ahaaday mafcuulaa mid la yeelo suu alle u xukumo subxaanahu wa tacaala muxuu alle ballanka amarkaa uu fulinayo ah amarkaa mafcuulkii waa maxay ilaa agtiisa ku qadaraa inuu dee gaaladana jabiyo muslimiintana uu nusreeyo u hiiliyo bay ahayd muxuu amarkaa ilaahay u xukumay liyahlika si uu u halaagsamo liyahlika si uu u halaagsamo man mid si uu u halaagsamo halaka halaagsamay oo gaaloobay can bayina ay bacda bayina cantani bimacnaa bacda ayay noqotaa liyahlika si uu u halaagsamo man mid si uu u halaagsamo halaka halaagsamay can bayina ay bacda bayina caddayn dabadeed intii sharciga loo caddeeyey ee maaragtay uxogaaday dabadeed inuu halaagsamo iyo wayaxyaa waliyaxyaa si uu u noolaado man mid si uu u noolaado xaya noolaaday can bayina ay bacda bayina inuu iimaanku noolaado ay yu'minu man aamana can bayinatin ay can xuja amba cantani bimacnaa calaa weeye halaka inuu ku halaagsamo can bayina ay calaa bayina xujo korkeed inuu ku halaagsamo hadduu gaaloobayo iyadoo gaalnimadu u caddahay uu lumo iyo wayaxyaa waliyaxyaa si uu noolaado man xaya mid noolaaday oo alla u rumeeyo can bayina ay calaa bayina caddayn amba xujo korkeed inuu ku noolaado wa waina allaha alle la samiic allaha maqalka badan weeye caliim wa allaha cilmiga badan subxaanahu watacaala id waagii xasuusta tii hore un ka bedel id waagii bal xasuus xus nebiow yurika uu ku tusay alle yurika uu ku tusay hum ayaga allaahu alle uu ku tusay fii manaamika khiyo dhexdeeda uu kugu tusay khiyadaada dhexdeeda uu kugu tusay qaliilaa iyaga oo yar amba cid waagii xus yuriika uu ku tusay adiga hum ayaga allaahu alle uu ku tusay fii manaamika ay fii nawmika hurdadaada uu kugu tusay qaliila xaal ay yihiin kuwii yar dabadeedna rasuulku tiro yar iyagoo a u sheegay macnaa waxay ka yar yihiin xagga katayada iyo jebinu ilaahay uu jebin doonaaye qaliila iyagoo a alla uu ku tusay walow araaka hadduu ku tusi lahaa nebi muxammedow hum ayaga haddii uu ku tusi lahaa kahiiraa iyaga oo fara badan lafashiltum waad jabi lahaydeen oo fashalka waxaa la yidhaahdaa jabka fulaynimadu ay weheliso lafashiltum waad jabi lahaydeen oo waad fashilmi lahaydeen walatanaazactum waad isku qabsan lahaydeenoo waad ku murmi lahaydeen fi lamri arrinka oo waxba yaynaan dagaalka gelin haddii laynaga tiro badan iyo muran baa iman lahaa wala tanaazactum waxaad ku murmi lahaydeen fi lamri walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa sallama ay sallamakum idinka badbaadiyey fashal iyo munaasaco labadaba walaakina allaha ha yeeshee alleh sallama ay sallamakum ilaahay baa idinka badbaadiyey fashal iyo muranba innahu alle caliim allaha ku cilmiga badan weeye ee ogsoon bidaati suduur laabuhu waxay saaxiibka u yihiin bidaati suduur laabuhu waxay saaxiibka u yihiin ee ku sugan ilaaha ogsoon weeye markaa jihaad kastoo la galo haddii uu muran yimaado amba khilaafu yimaado shaki la-aan baa u yaala waid yurika wadkur xus baalmeebiya wadkuruu xasuusta id waagii bal xasuusta wadkuruu qadartan dambe ta horena wadkurun baad qadaraysaa wadkuruu xasuusta id waagii yuriikumuu uu alla idin tusay yuriikumuu uu alla idin tusay hum ayaga id iltaqaytum markaad kulanteenna alla id xilligiina alla idin tusay iltaqaytum aad kulanteen fii acyunikum alla idinku tusay indhihiinna qaliila iyaga oo yar oo dadku markay muslimiinta ay duulayeen ay jihaadka nimankan gaalada waxay u arkayeen tiro aada u yar inay yihiin xataa saxaabada qaarkood waxay sheegayaan markaanu qiyaasnay waxaanu isnidhi oo nima kubama toddobaatan ba ilaa mid aanu qabanay uu noo sheegay bay leeyihiin inay ahaayeenba nimanku kun wax ku dhowba ay yihiin waid yuriikumu waadkuruu xasuustaydi waagii yuriikumu uu alla idin tusay hum ayaga id iltaqaytum markaad kulanteen fii acyunikum alla idinku tusay indhihiinna qaliila iyaga oo yar oo rabbi iyagii wax yarba idinka dhigo dabadeeta aad ku dhiirateen bal waagaa xasuusta iyo maxay kale oo wayuqalilukum idinkana uu idin yareeyey wayuqalilukum idinkana uu idinku yareeyey fii acyunihim indhahooda uu idinku yareeyey oo iyaguna waxay yidhaahdeen wallahi nimankani kama badnaa tiro qalata neefkeela macnaa boqol ninba kama badnaa ay yidhaahdeen waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeene ilaahay muxuu sidaa u yeelay liyaqdiya allah xikmadda ku jirta yarayntan baa sidan ahayd liyaqdiya allahu alle inuu jaro uu dhameeyo amraa arrin alle inuu dhameeyo amarkaasoo kaana ahaa mafcuula mid la yeelo oo ah in ilaahay baatilkana baabi'iyo xaqana uu hiiliyo wa ila allah alla xaggiisa uunbaa turjacu loo celiyaa alumuur arrimahana ilaahay xaggiisa ayuunbaa loo celiyaa weyi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow idaa laqiitum markaad la kulantaan fi'ah koox haddaad la kulantaan fahbutuu sugnaada kuwa sugan noqda wadkuruu xusa allaha allana xusa waa meelaha baryada ilaahay la baryaa ay mustajaabada tahay xilligan iyo aadaanka dabadii iyo waa meelaha dee adiladu ku ansaxday weeye yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow idaa laqiitum markaad la kulantaan fi'atan koox haddaad la kulantaan col fahbutuu sugnaada oo hayaacina wadkuruu allaha allana xusa kaiira in badan xusa lacalakum tuflixuun likay tuflixuu si aada u liibaantaan wa adiicuu adeeca u hogaansama allaha allana adeeca warasuulahu ilaahay rasuulkiisana adeeca walaa tanaasacuu ha murgadoodina walaa tanaasacuu arrimaha kala jiidjiidanina annasci waxaa la yidhaha in qofo maaragtay shay la kala dhufto oo midba arrintiisa dhinacu doonaya ula kaco walaa tanaasacu ha doodina oo arrintana isku qabanina waa jihaadkii khadiir bay tahay oo haddaad doodaan fatafshaluu aada jabtaan oo watadhaba ay tagto riixukum laydhiinuba macnaa awoodiinu riix waa biquwatukum waxidatukum weeye marka allah wuxuu leeyahay fatafshalu aad jabtaan haddaad munaashacada la timaadaan iyo muranka oo watadhaba ay tagto riixukum awoodiinuna ay tagto la waayo wasbiruu sabra ina allaha alleh maca asaabiriin kuwa sabra kii la jira weeye kuwaasunbuu alle macooda yahay waa maciyatun khaasa haddii la sabro ilan sabir buu u baahan yahay cidda sabirta ilaahay wuu u hiilinayaa subxaanahu watacaala walaa takuunuu ha ahaan noqonina kaaladiina kuwii oo kale ha noqonina kharajuu baxay ilaahay wuxuu farayaa dadka mu'miniinta ah markay jihaad gelayaan inay la yimaadaan ikhlaas ikhlaas in lala yimaado fii sabiilih ma arkaysaa dikriga ilaahayna la badiyo waa in laga fogaado tashabbux la shabaho mushrikiinta oo kibir iyo isla wayweyne isla weyni iyo istus iyo xamiya iyo qowmiyad iyo qabyaalad iyo balaayo ee baasin loo dagaalamo islaamku ma yaqaano islaamku wuxuu yaqaanaa in loo dagaalamo liiclaa'i kalimati illaahi alculyaa iyo in araadi lmuslimiin laga difaaco cadowga lagana firdhiyo cadowga ilaahay walaa takunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale ha noqonina kharajuu baxay min diyaarihim guryahooda ka soo baxay dabra xaala kownihim badiriin masderku fii mawdici xaal buu dhacay min diyaarihim guryahooda ka soo baxay badra ay badiriina xaal ay yihiin kuwa isqaadqaadaya wa ri'aa'a annaasi wa xaala kownihim muraa'iina xaal ay yihiin kuwa istusaaya annaasa dadka amba badra kibir la soo baxay iyo dadka istusid ay istusayaan darteedu soo baxay wayasuduuna waxaala kawnihim saadiina haddaynu ku cadafno wayasuduuna badaran wariaaa annaas sidaasaad u galaysaa wayasuduuna waxaala kawnihim saadiina xaalay yihiin kuwa ka jeedinayana soo baxay dadka can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ka jeedinaya wallaahu alle bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiid allaha koobay weeye allah ayaa koobay subxaanahu wa tacaala wadkuruu xasuusta wadkur xus sayana uu qurxiyey lahum ayaga u qurxiyey ashaydaanu shaydaanku u qurxiyey acmaalahum uu qurxiyey macnaha camalladooda markuu u qurxiyo ee yidhi maanta cidina idinkaba adkaan mayso culimada tahay mufassiyarku qaarkood waxay sheegayaan in maaragtay niman carbeed oo meesha deganaa odaygoodu isugu shabahay oo uu yidhi maanta cid idinka adkaanaysaa ma jirtee wada zayana uu qurxiyey lahum ayaga u qurxiyey ashaydaanu uu qurxiyey acmaalahum oo waqaala uu yidhi shaydaankiibaa la hadlo u waxyooday oo waqaala uu yidhi laa haaliba mid adkaanaya lakum idinka idin ma ahaanin macnaha mid idinka adkaanaya alyawma maanta min annaasi ah dadka xaggu mid idinka adkaanayaa ma jiro buuyi cid maanta idinka adkaan karaysaa ma jiro wa inii aniguna jaar kii badbaadin baan ahay ay mujiir lakum idinka macnaha mid idin badbaadin doono oo idinla safan baan ahay markaa labadii saf way isku dhaqaaqeen falammaa markii taraa'at ay is arkeen alfi'ataani labadii kooxood markay is arkeen nakasa waa uu gurtay dib buu ugu gurtay calaa caqibayhi labadiisa cidhbood waa inuu qofku dib u socdo weeye nukuuska waa dib u noqosho nakasa wuxuu dib ugu gurtay calaa caqibahi labadiisa cidhbood buu dib ugu gurtay shaydaankii oo waqaala wuxuu yidhi innii anigu bari'i beri ayaan ka ahay minkum idinka abujahal buu la hadlay ay saaxiib ahaayeen baa la yidhaha ismarku iska soo dhigay suraaqa ibnu maalik ninkii la odhan jiray markaasuu ku yidhi war maanta haddaad ciidan doonayso nin yahow waan kuu soo diri doonaa amba anigaa ku iman doona abujahal baa wuxuu yidhi bay yidhaahdeen war nin yahow haddii aanu lamaanta la dagaalamayno alla iyo rasuulkiisa siduu sheegayo nebi m alleh allah buu ujeeda ayaan odhan lahaaye haddii uu la dagaalamayo allah haddaanu la dagaalamayno alleh sida maxamed sheegayo dee maanta cid idna badbaadin karaysa ama ma jiro dee alleh iskama celin karo haddiise aanu isaga la dagaalamayno iyo kooxdiisa maanta cidnaba dee maaragtay uma baahnin sidaas oo kale markaasaa wuxuu yidhi waqaala wuxuu yidhi markaa ibliiskii innii anigu bari beri baan ka ahay minkom waa caadadiisa inuu awliyadiisa cidlo kaga dhaqaaqo marka naarta la garana waa adiga arkaye falaa taluumuunii waluumuu anfusakum markii kuwu gaalaysiiyo waad garanaysaa markay kufriyaan inuu leeyahay beri baan idinka ahay kuwan xataa shayaadiinta caabuda markuu qaado qaar buu u sakhiran qaar jid ah intuu qaado oo hawada aw la duulo samada markuu la marayo ayuu yidhaahdaa amba ii sujuuda amba aan ku tuuro imaa an tasjuda lii wa imaa aan kugu dhufto dhulka aan ku sii daayo circiraad buu la marayaa ma ogtahay suufu xun markaasuu halkaa ugu sujuudaya waxaa laga yaabaa mar alle markaa uu sujuudu arko inuu gaaloobay inuu haddana dhulka uga baxo si gaalnimada ugu dhinto way dhacaan oo maaragtay suufi way qaadi karaan oo suufigu isagoo halkaa iska jooga laga yaaba carafaba inuu dhigo oo manaasigtii iyo mashaacirta xajka in badan la dhaafiyo isagoo ujeedo kale labata la yidhaahdo wadaadka waxaanu kusoo aragnayba isagoo carafo taagan goor uu dhoofa iyo gooruu baasaboor qaatay midnaba oo wax dhaca weeye bal akri fataawaha shaykhulislaamka si wanaagsan baad uga fahmi inii anigu bari bari ayaan ka ahay minkum idinka beri baan idinka ahay buu yihi inii anigu araa waxaan arkayaa rucbi buu kusii riday weliba inii anigu ra'aa waxaan arkayaa ilaa waa bini aadam oo muslimkooda iyo gaalkoodaba waa u cole maa waxbaan arkayaa laa tarawna aydaan arkaynin wallahi waxaydaan arkayn baan arkaya finish colkiiba jab inii anigu akhaafu llaha alle ayaan ka baqanaya been buu sheegaya waxaan ka baqanayaa buu leeya dee meesha akhaafu llah <laughs> ibliis xagguu ilaahay kaga baqay ma arkaysa alla ayaan ka baqanayaa buu leeyahay culimadu waxay leeyihiin wuxuu ujeedaa un balaayada malaa'igtan iyo imtixaankan iyo ciqaabkan ilaahay ilaahay kuwan kusoo dejin waxaasaan ka baqanayaa buu leeyay wallaahu alle shadiid lciqaab ciqaab adka weeye idwaajib alxusna biyow amba xasuusta yaquulu ay lahaayeen almunaafiquun waa nimankii madiina iskaga hadhaya munaafiqiinta ahaa iyo waladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay marad xanuunku waa qaar buka ara waxa lugooyey ara waxaa lugooyey amba waxaa dagay oo hoday ara waxaa hoday haaulaai kuwaasi diinuhum diinkoodii baa hoday nasri baana la siinaya waba <laughs> diintaa madax martay ba yidhaahda waman yatawakal qofka cuskada cala allah alle qofka cuskada maaragtay ilaahay un cuskada faina allaha alle casiiz allaha cidi ka adkaanin weeye lahu lciza walgalaba ma arkaysaa xakiim waa allaha xukun iyo xikmadba isagu leh xakiim buu ku yahay afcaashiisa iyo aqwaashiisaba walow taraa haddaad arki lahayd nebi muxammedow id xilli haddaad arki lahayd yatawafaa ay oofsanayso aladiina kuwa kafaruu gaaloobay almalaaika malaaigtu ay oofsanayso marka almalaaikatu baynu ka dhignay faacilka culimada qaar yatawafa ay alle woosanayo ka dhigaa way jiraan mufasiriinta qaarkoodna waxoogaa bay diidayaan idwaagii balxus maaragtay walow taraa haddaad arki lahayd lowdani inta way ka duwan tahay o intu maaragtay ficilka maadiga ah mudaaric bay kaayay udhigtaa macnihiisa waa in xarafkaa shardiga ah lowdanina ficilka mudaarica waxay u bedeshaa macnihiisa maadi bay u bedeshaa waa iska macruuf markaa taraa waa ficil maadi ah haddana waxaynu leenahay walow taraa haddaad arki lahayd sababta maadigaa ah waxaa jiidayaa waa lowdan weeye walow taraa haddaad arki lahayd id xilli yatawafaa ay oobsanayso aladiina kuwa kafaruu gaaloobay almalaa'ikatu malaa'igtu ay oobsanayso haddaad arki lahayd yadribuuna xaal ay garaacayso malaa'igtu halkaa ka xaale yadribuuna xaal ay ka garaacayso malaa'igtu wujuuhahum wejiyadooda iyo wa adbaarahum dhabarada oo ay leedahay waduuquu dhadhamiya wataquulu qadar oo wataquulu ay leedahay malaa'igtu duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaab waxguba ay lmuxriq weya masalan cadaab alxariiqi ay cadaab almuxriqi cadaab waxguba dhadhamiya lara'ayta amran cadiima lara'ayta amran cadiima jawaabta lowda qadar duuquu dhadhamiya cadaab alxariiq cadaab waxguba saasay ka dhigantay cadaab almuxriqi yani dhadhamiya ma arkaysaa cadaab wax kubala ra'ayta amran cadiima arrin weyn oo culus baad arki lahayd ma og tahay jawaabta sidaasaad ugu qadaraysaa ma og tahay lara'ayta amran cadiima arrin weyn baad arki lahayd lara'ayta amran cadiima haa'ilan fadiican munkara ibnu kahiirku intaasoo dhan bu istaba dhigay isagu dalika cadaabkaasi cadaabkaas iyo garaaciddaa nafta lagaga saaraya bima kii buu ugu sugnaaday bima ay bisababi ma kii sababtiisa ayuu ugu xasilay amba ugu sugnaaday qadamad ay horu marsatay aydiikum gacmihiinu iyo maxay kale waana allaha wabina allaha baad awqadar iyo waana allaha wabina allaha alle inuu ahaaday alle subaa bisababi ana allaha alle laysa inaanu ahaanin alleh bidhallaam kii dulmiya facaal siyaqii nis ayaanu ka dhigaynaa moogta waa nisbi ee bidallaam kii dulmiya alla inaanu ahaanin lilcabiid iyo waana allaha wa biana allaha alle laysa inaanu ahaanin alle bidallaam kii dulmiya ismiga laysaynu qadaraye lilcabiid addoommadiisa kii dulmiya inaanu ahaanin ayaa cadaabkaasi ugu xasilay oo ugu sugnaaday weeye amba walmru qadaro markaa khabar barid wlmru arinku ana allaha alle laysa inaanu ahaanin weeye inaanu ahaanba weeye bidalaam kii dulmiya lilcabiid kii dulmi badan maynaan odhan ka da'bi fircawn ay da'buhum kuwan caadadoodu da'biga waxaa la yidhaha qofku wuxuu ka caado dhigto da'buhum kuwan mushrikiintaa caadadoodu ka da'bi fircawn fii maal rafcu yaalaaye ka da'bi fircawn fircown aalkiisa caadadiisii oo kale weeye kuwaasun bay la caado yihiin da'buhum kuwan caadadoodu amba dhaqankoodu ka da'bi aali fircawn fircown aalkiisa caadadoodii oo kale weeye oo gaalnimada ayay kala mid yihiin waxay kalo kala mid noqon doonaan halaagana iyo waladiina kuwii bay la caado yihiin min qablihim fircawnkaaba amba iyagaba ka horreeyey marka kuwa dabigoodii iyo caadadoodii maxay ahayd jumladan tafsiiriyadaabay kafaruu way kufriyeen kuwaasi kafaruu waxay ku kufriyeen kuwa fircoon iyo kuwa ka dambeeyey amba ka horeeyeyba biaayaati illaahi alle aayaadkiisa ayay ku kufriyeen dabadeed faakhadahum allahu alle ayaa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda daraaddood baanu alle ku qabtay subxaanahu watacaala ay u halaagay badu waa sababiya kafaruu way kufriyeen biaayaati illaahi bay ku kufriyeen fa akhada wuu qabtay hum ayaga allahu baa qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda daraaddeed baana alla u qabtay subxaanahu watacaala u baabiiyey akhda casiisin muqtadir ina allaha alle qawiy falayntu daba dhiga ilaahay subxaana watacaala qawiy ilaaha awooda badan weeye shadiid lciqaab ciqaabadkana weeye dhalika cadaaladiisuu ilaahay ka waramayaa subxaana wa tacaala gaalimadooda iyo xumaantoodaasi inay usoo tiiday un halaaga ayaa alla aayadana ku caddeeyey dhalika cadaabkaasi biana allaha bisababi ana allaha allainu lam yaku inaanu ahaanin buu cadaabkaasi ugu sugnaaday daalika cadaabkaasi mubtada ka dhig khabarkuna ka dambe weeye e biana allaha alle lam yaku inaanu ahaanin waxaa loo xadfay nuunkii litakfiife lam yakun buu iska noqon dalika cadaabkaasi biana allaha lam yaku alle inaanu ahaanin darteed buu ugu sugnaaday biana allaha alle lam yaku inaanu ahaanin daraaddeed buu cadaabkaasi ugu sugnaaday mugayira khabarkii kaanada weeye mugayira kii dooriya alle inaanu ahaanin nicma nicmo kii dooriya nicmadaasoo ancama uu u nicmeeyey haa nicmadaba calaa qowm duul uu u nicmeeyeyba alle inaanu halaaginba ayaanu ayuu cadaabkaasi ugu sugnaaday xataa yugayiruu ilaa iyagu ay dooriyaan oy bedelaan maa kii bianfusihim ayaga ku sugnaa nicmaday haysteen ilaa gaalnimo ay ku bedelaan oo iyagoo ladnaafse iska haystay oo kacbada ilaahay degan oo xaram aamina uu ahaa oo aanay gaajo arag nimco kalena alla ugu siyaadiyey oo rasuulkii ilaahay usoo diray ayay kufri la yimaadeen ambaba macnaha aayadda wuxuu noqonayaa ilaahay axadna nicmada kama qaado ilaa qofku dembi uu la yimi mooyaane oo ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dalika maaragtay cadaabkani biana allaha lam yaku alla inaanu ahaanin daraaddeed buu ugu sugnaaday mugayira kii dooriya nicma nicmo kii bedela muayira kii bedela nicma nimco kii bedela nimcadaasoo ancama uu nicmeeyey ha nicmadaba calaa qawmin duun xataa yuayiruu ilaa iyagu ay ka bedelaan maakii bianfusihim ku sugnaaday iyo waana allaha wabina allaha alle inuu ahaaday wabina allaha wadalika kaasi waxaa kaloo ugu sugnaaday ana allaha biana allaha alleh samiicun inuu yahay ilaaha maqalka badan subxaana wa tacaala calayhim ee cilmiga badan buu kaasina ugu sugnaadayo markay xumaan la yimaadeen dee isagoo ilaahay maqalkiisa iyo cilmigiisana uu ku ogaaday dee rabbi wuu baabiyey subxaana wa tacaala dunuubtooda daraaddeed sidaasaanu alle ku sameeyey fircoon iyo ciddii maaragtay ahalkiisa ahayd markay dunuubtoodu ay badatay nimcad waa la siiyey markay maaragtay kufri ku bedeleen iyo gaalnimo ayaa ilaahay markaa halaagay da'buhum kuwan markaa dhaqankoodu amba caadadoodu ka da'bi aali fircawn fircawn aalkiisa dhaqankoodii oo kale weeye kuwaa dhaqankoodii uun bay leeyihiin iyo wladiina wadab ladii wada'bi aladiina kuwii maaragtay caadadooda oo kale min qablihim ayaga ka horreeyey oo muxuu ahaa dhaqankoodu kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa ayay beeniyeen faahlaknaahum dabadeed waanu halaagnay iltifaat baa dhacay faahlaknaahum dabadeedto waanu halaagnay bidunuubihim baanu ka halaagnay dembiyadooda daraaddeed وأغرqnaa waanu hafinay amba qarinay amba maanshaynay ala fircawna fircawn aalkiisii baanu qarinay wakullun qolo waliba ay wakullun min haaulaai wa haaulaa kaanuu waxay ahaayeen aalimiin tanwiinta ciwad can mudaaf ilayh wakulu waaxidin min haaulaai kaanuu waxay ahaayeen aalimiin ina shara dawaab wax dhaqaaqa waxa ugu shar badani waa jamcu daaba ma og tahay wax dhaqaaqa kuwaxa ugu sharka badani cinda allaahi alla agtiisa aladiina kuwa weeye khabarka halkaa aladiina kuwa weeye kafaruu gaaloobay fahum laa yuminuun muctarida baa fahum ayagu laa yuminuun allaba ma rumaynto aladiina kuwa weeye ka bedelka hore aladiina kuwa weeye amba aladiina ah oo kuwa weeye caahadta aada la ballanka aada la gashay cahdiga caahadta aada la cahitantay amba aada la ballantantay weeye ee minhum ayaga ka mid ah uma haddana yanquduuna jabiya cahdahum ballankoodi iyo cahdigii aada la gashay jabiya uma haddana yanquduuna buriya amba jebi baajiya maaragtay buriya amba jebiya cahdahum axdigooda fii kulli mara mar kaste mar kastoo ballan lala gala jabiya fi kuli mara xilli walba walxaal la jabiya hum ay anahum ayagu laa yattaquun ay laa yattaquuna allah allah aanay ka baqan subxaana e faimaa tahqafanahum waa intii shardiyada ahayd baa madaa siladaa ku idqaansan nuunka iyo miimka e faimaa tahqafanahum haddaad hesho nimankaa fi lxarbi dagaal haddaad ku hesho oo aad ka adkaato fasharid kala firdhi bihim ay bisababihim bisababi qatlihim dilka aad dilayso daraaddii ku kala kaxee duul khalfahum ayaga ka dambeeya kuwa ka dambeeya waa inay cibro u noqdaan oo aad ku kala kaxayso waddada cid danba soo marin faimaa tasqafanna haddaad hesho hum ayaga fi lxarbi haddaad ku hesho dagaal fasharid kala kaxe kala gee bihim ay bisababihim iyagaa sababtood man mafcuulkii kaas ah khalfahum ayaga ka dambeeya kuwaad ka dambeeya waa inay ku cibro qaataane lacallahum yadakkaruun likay yadakkaruu si ay u waansamaan wa imaa takhaafanna haddaad uga baqato macnaa haddaad ogaato un bay yidhaahdeene wa imaa takhaafanna uga baqdo min qowm aada ballan kula jirtay khiyaana khiyaamo haddaad uga baqato fambid u tuur ilayhim ayaga cahdigoodii u tuur calaa sawaa xaal aatiim kuwii u siman mafcuulka iyo faacilkaba ka xaale calaa sawaa xaal kuwii u siman si cad ballankiini waa ka baxay dheh oo u sheeg ina allaha alla laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa wax khiyaameeye dadkaad ballanka kula jirtay haddaad aragto inay ku khiyaamaynayaan ballankooda u caddee oo si cad uga bax walaa yaxshabanna yaanay u malaynin oo aanay u malayn iyagaa faacil qiraa'adan ah aladiina kuwa kafaruu gaaloobay yaanay u malaynin sabaqu ay anfusahum qadar markaa walaa yaxsabana yaanay u malayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay anfusahum yaanay ma sabaqu inay baxsan iyay u malaynin sabaquu inay baxsan doonaan oo alle qaban doona u malayn innahum ayagu laa yucjizuun ay laa yucjizuuna allaha alle ma wahshigeliyaan qaar alle wahshigelinaya ma aha mana baxsan doonaanay sidaa yaanay umalayn waacidduu u diyaarsada lahum ayaga u diyaarsada kuwan kufriye waacidduu u diyaarsada lahum ay lilkafara kuwa gaaloobay u diyaarsada mastadactum waxaad awoodaan oo min quwa ah waxaad awoodaan ad kartaanba u diyaarsada wa min ribaadi alkhayli fardaha xidhashadooda ah amba wa min ribaadi alkhayli fardaha kuwooda la xidha ah ee dagaal lagu geli kara ah turhibuuna xaal aad ku cabsi gelinaysaan bihi kaa aad diyaarsateen caduwa allaahi alla cadowgiisa aad ku cabsi gelinaysaan waxaagu waa inay dee wax tari karayaan ood wax iskaga celinaysaa weeye waayo wax cadowgu ka baqanaya waa inaad haysato ma ogtahay inaad cidlo ka geririflayso ma ogta inaad boor soo qaadata miya boor laa ilaaha ila allah maa islaamku waxa u yaqaanay maaha laa geririf walaa mara yaro walaa kada <laughs> turiibuuna xaalad ku cabsigelinaysaan bihi kaa aad diyaarsateen baa la lihi subxaana watacaala caduwa allaahi alle cadowgiisa aad ku cabsi gelinaysaan iyo wa caduwakum cadowgiinaba waa iyaga un weeyaan iyo aakhariina kuwo kale oo min duunihim kuwa kaba sokeeya culimada qaarkood nimankii bani qurayda la odhan jiray bay ahaayeen bay yidhaahdeen sufyaanu sawri oo kale isagu xule waa shayaadiinta guryaha ku jirta qaar kale waxay yidhahdeen waa munaafiqiinta wa hada ashbahu laqwaal in la yidhaahdo waa munaafiqiinta wey wa aakhariina iyo kuwo kale oo min duunihim kuwa kaba dhow saasay ka dhigan tahay oo markay arkaan islaamku inuu xoog leeyahay oo dee awood leeyahay kiisa miskiinka ee iskaga dhex dhuumanaya silanina dadka maal way baqayaan aakhariintaasoo laa taclamuuna hum kuwa kale oo laa taclamuuna aydaan garanaynin hum ayaga idinku allahu alleh mubtada ka dhigo ayaa yaclamuhum ogsoon wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin waxuun ah fii sabiili llahi aada ku bixisaan ilaahay dariiqiisa ku dagaalanka lagu dagaalamayo yuwafa waa jawaabtii maaragtay shardiga yuwafa waa la oofin ilaykum idinka ayaa laydin oofin walxaal baa laydin oofin antum idinka laa tudlamuun aan laydin dulmiyaynin waxba laydinka dhimi maayo weeye wain janaxuu hadday u leexdaan kuwa gaaladii ilaa markii hore waxaynu soo maray duur baa layidhi ballankooda u rid haddii se ay maaragtay u soo leexdaan maaragtay nabadgelyo wa in janaaxuu hadday u leexdaan lisalmi hadday u leexdaan nabadgelyo iyo heshiis hadday usoo baydhaan fajnax adna u leexo oo la qaado lahaa salmi silmigaa u leexo ay ilmusaalama markaa fain janaxuu hadday u leexdaan lisalmi lisalmi ay ilmusaalama heshiis iyo musaalaxa iyo muhaadana hadday u leexdaan fajinax adna u leexo oo u bayd lahaa u janjeerso famil ilayha oo ayaga ka aqbal sidaa darteed rasuulku ma arkay mushrikiintu caama alxudaybiya markay rasuulka ka dalbeen sulxiga iyo dagaalka in la joojiyo iyaga iyo rasuulka ilaahay ay heshiiyaan oo muddo sagaal sanadooda ah inaan la dagaalamin rasuulku waa kii aqbalay iyadoo weliba shuruudihii adadkaa ee qalqallafsanaa ay meesha ku jiraan mufasiriinta qaar leh aayaddani waa mansuukha oo xukunkeeda waa la laalay oo biaayatu sayfta ku jirta suurat lbara inoogu iman doonta aayadda sayfta ay qaatilu ladiina laa yuuminuuna billahi walaa bilyawmi alaakhir aayaddaas weeyaan waa mansuukh qowl lehdaa jira qowlkaasi maaha qowl xoog badan nadar baa ku jira bay culimadu leeyihiin waayo aayaddaa ku jirta suurat lbaraa iyadoo waxay tilmaamaysaa un in nimankaa lala dagaalamo intuu dagaalku suurtagal yahay laakiin hadduu cadowgu kaa xoog badan yahay kahiif uu yahay oo adigaba uu ku baabiinayo dadka muslimiinta ah waxaa u banaan muhaadana wax la yidhaahdo inay heshiis la galaan way u banaan tahay sida aayadaniba ay tilmaamayso loo geeyey aayaddan baraas ficilkii rasuulka salawaatu llaahi wasalaamu aleyh yowm alxudaybiya uu sameeyey sidaa darteed falaa munaafaata walaa naskha walaa takhsiisa waalcilmu cinda allah marka alla wuxu uhi waa in janaxuu hadday u leexdaan ay u janjeersadaan lisalmi heshiis iyo maaragtay fajinaxa nawilo lahaa watawakal cusko cala allah arcad bay kubaadigan arkay maanta siday samaynayaan inahu alla huwa samiic allaha maqalka badan wey subxaanah watacaala alcaliim wain yuriduu hadday doonaan an yakdacuuka inay ku khiyaameeyaan an yakdacuuka inay ku khiyaameeyaan faina xasbaka ka kugu filani faina xasbaka ay kaafiika ka kugu filani allah alla weeye alaysa allahu bikaafin cabdah meel kalead ku daasho iyo meel kalead ku meeraysato iyo durbaanaad aad qaadato iyo awliya la baryo iyo wax alla waxba kama jiraan oy waa awaaraha ku rog alla weeye alle ayaa kugu filan markaasaa ilaahay sii waday huwa ladii allaha huwa allaha kugu filani alladii midka weeye ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey iyo wa bilmu'miniina mu'miniintaba atayiidu binasrihi wa bilmu'miniin marka maaragtay eh, kufilaanshaha iyo ta'yiidka ayaa kala duwan waa kala laba macne markay xasbuna allah wa nicma alwakiil waxaa kaafinimada ilaahay ayuunbaa iskale ta'yiidka muuminiintu way yeelan karaan ayadaka binasrihi kugu xoojiyay nasrigiisa iyo wa bilmuuminiin kulmiyey bayna quluubihim quluubtoodana kulmiyey ee mideeyey dadkaad ogeyd oo colaada iyo balaayadaad ogeyd haysatay buu ilaahay mid ka dhigay law anfaqta haddaad bixin lahayd nebi muxamedow maa fi lardi arlada waxa ku sugan haddaad bixin lahayd jamiica xaalu yahay bakaashi maa allafta maad kulmiseen bayna quluubihim quluubtooda isumaad keenteen wax walba haddaad bixin lahayd walaakina allaha ha yeeshee alleh ayaa allafa kulmiyey baynahum ayaga dhexdooda inahu alcasiiz ilaahaan cidina kaadkaahnin weeye xakiim annagaa dad isu keenna iyo annagaa waxaan le iyo anaa waxaan dhaliye iyo waa hodhodho nebi maxamed baa le wax alla waxaad hayso haddaad bixilayso maad keenteen macnaha rasuulkuna wuxuu suu keenay alislaam ilaahay kitaabkiisana ayaa dadka kulminaya oo jamcinaya oo mid waliba xaqu u leeyahay u sugaya yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka ka kugu filani ay kaafiik allahu alla weeye yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka ka kugu filani allahu weeye waman fii mawdici khaft ayuu yaalaa asaxu tafsiir sidaas weeye waman waxasbu man midna kii ku filan weeye haddii kale suufi baa ku iman oo waman baa ku kaafiya ayay noqon intuu allah ku cadfo oo mankani fii maxali rafcu yaalaabuu ku odhan doonaa waman mid baa kugu filan itabacaka ku raacay oo min almuminiina ah waxasbu man midkii ku filan weeye alle waxasbu man duulkii ku filan weeye itabacaka ku oo min almuminiin muminiintana isaga ayaa ku filan waxasbu man shahida macaka sidaasuu yahay yaa ayuha ladiina yaa ayuha nabiyu nebiyow xarid ku tirtirsi almu'miniina muuminiinta ku tirtirsi amba ku dhiirigeli cala alqitaal dagaal ay dagaalamaan waa jihaad ay jihaadaan oo dawixiisa iskale in yaku haday in yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina markaa amba maaragtay haddii la helo amba ay xasilaan cishruuna hadday xasilaan faacil baa aynu ka dhignay kaanadu hadday taam noqoto labaatankaasoo saabiruuna ah kuwa sabray in yaku hadday ahaadaan minkum xaggiina cishruun haddii la helo ambaba hadday ahaadaan saabiruuna sabray oo sabir lihi yaklibu waxay ka adkaan bimacnaa ha ka adkaadeen ha la diriraan weeye waa khabarun fii macna alamar yalibu way ka adkaa waxay ka adkaan miatayni laba boqol bay ka adkaan macnaa laba boqol hala dagaalamaano ha ka qaalib noqdaan wain yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina mia boqol yalibu ha ka adkaadeen khabarka waxay uga ordayaan dee boqol muminiintoo la jabiyey baa dhici karta bay yidhaahdeene yalibu waxay ka adkaan macnaa ka adkaadaan alfa con min aladiina kuwii kamida kafaruu gaaloobay maxay uga adkaanayaan bianahum inay yihiin qowm duun laa yafqahuun aan waxba fahamsanayn macnaa waxaa laga hadlayaa dee ilaahay iyo kelnimadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo waxa ay fahamsan yihiin baanay jirin alaana hadda ayaa kafafa allah kafafa allahu alla uu ka fudaydiyey cankum xaggiina waajibka ah in labadii maaragtay tobankiinay laba boqol la dagaalamaan boqolkiina inuu kun la dagaalamo ninkiiba toban buu la dagaalamayaaye ayuu alla ka fudaydiyey wa calima alla wuxuu ogaaday subxaanahu watacaala ogaa ana fiikum idinka dhexdiina inuu ku sugan yahay dacfa ana dacfa waa khabarkii waa ismigii dib u dhacay ana fiikum dacfa ducfana waa lakri fain yaku hadday ahaadaa minkum xaggiina mia boqol hadday ahaato boqolkaasoo saabira yaqlibuu hala diriiraan oo ha ka adkaadaan miatayni laba boqol wain yaku haday aadaan minku a yakun haday aadaan minkum xaggiina alfun kun yaklibuu hala diriiraan oo ha ka haalib noqdaan mia alfayni laba kun ninkiiba labaa kusoo hagaagaya biidni yaklibuu way ka adkaan bialfayn biidni illaahi bay kaga adkaan wallahu alleh maca asaabiriina kuwa sabra ayu kii la jira wey culamada qaarkood waxay yidhahdeen wain yakun hadday ahaadaan minkum xaggiina alfun yaklibuu way ka adkaan alfayni bay ka adkaan biidn illahi baanay kaga adkaan wallahu allana maca asaabiriin laakiin haddii sabirka la waayo oo galdaloolo kale ay jirto markaa wacdigan iyo khabarkani sidaa dee noqon maayo ee imtixaan baa iman doona oo waa la jabi doonaa weeye maa kaana uma haboona linabiyin waa la iska nakiriyey maaragtay maa kaana uma haboona linabiy nebina uma haboona an yakuuna inay u ahaadaan lahu isaga asraa maxaabiis inuu maxaabiisba qabto kuwii beder baa lagu canaananayaa xataa yudkina ilaa uu ku xoogaysto sidii macno laasin bal iskaga wad xataa yudkina ilaa uu ku xoogaysto ku awoodaysto fi lardi arlada amba xataa yudkina ilaa uu ku dabar jaro kuwa kaafiriinta oo ku xarkatiyo ku qalatiyo fi lard turiiduuna waxaad doonaysaan waa beder waxa fidyadiibaa lagu haystaaye turiiduuna waxaad doonaysaan carada adunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda caradka waxale wax dhaldhalaadka haydhaydhka ah, ah. carada addunya adduunyada dhaldhalaalkeeda doonaysaan badhalanteedkeeda wallahu allana yuriidu wuxuu doonaya alaakhira aakhiro inaada jarashaan wallahu alle casiis ilaahan cidikaadka weeye xakiim lowlaa haddaanu ahaanin kitaabun kitaab haddaanu ahaanin qoraal qoraalkaasoo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday qoraalkaasoo sabaqa tegay mawjuud khabarka lowd laada waa la qadaraa waana waajib baabu leeyahay ninka la yidhaahdo ibn malik fii khulaasatihi lowlaa haddaanay ahaanin haddaanu ahaanin kitaab qoraal kitaabkaasoo min allah ilaahay haddaanu qorin qoraalkaasoo sabaqa tegay mawjuud qadar khabarka waa la qadaraaye lamasakum waxaa idin taaban lahaa waa jawaabtii markaa tani lowlaada lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa kii sababtiisa waxaa idinku taaban lahaa fii ma ay fii sababi maaragtay bisababi ma fii ma kii sababtiisa waxaa idinku taaban lahaa akhadathum aada qaadateen waa madax furkii laga qaatay ahlubedere cadaab cadaab baa idinku taaban lahaa cadiimu weyn ee fakuluu cuna mima kii xaaluu yahay mid xalaala ayiba xaaluu yahay mid wanaagsan wataquu llaha ilaahay ka baqa ina allaha lagafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiima waana allaha naxariista badan leh yaa ayuha nabiyu nebiyow qul waxaad tidhaahdaa liman waxaad ku tidhaahdaa fii aydiikum gacmihiina ku jira oo min alasraa maxaadiista ah raggiiba ka calacalaye dee maaragtay waxaan laga qaadayaa min alasraa maxaadiista ka mid ah in yaclam illaahu alla haduu ku og yahay in yaclam hadduu ku og yahay allahu alla fii quluubikum quluubtiina alla hadduu ku ogsoon yahay khayra hadduu ku ogsoon yahay yu'tikum wuxuu idin siin khayraa mid ka khayr badan buu idin siin mimaa kii ka khayr badan mimaa kii ka khayr badan ukhida la qaaday minkum idinka la idinka qaaday ragga qaar baa yidhi islaam baanu ahay wax la mida وyغفir waanu dhaafi lakum idinka dembigidiina u idin dhaafi wاllahu al غafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka hadday doonaan nebi muxamadow faqad khaanu اllaha allaba horay u khiyaameeye faqad khaanu llah allaba way khiyaameeyeen min qablu hore oo weligood bay gaalnimo iyo xumaan la iman jireen faamkana ay alle ayaa kuu sugay oo kuu gacangeliyey minhum ayagii alle ayaa maanta kuu jabiyey faamkana ay faamkanaka ilaahay baa kuu sugay oo kuu gacangeliyey minhum aya aggood rabbi baa kuu qabtay weeye wallaahu alla caliim allah cilmiga badan weeye xakiim inaan qaldamin ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday biamwaalihim ku jihaaday iyo waanfusihim fii sabiili illaahi ugu jihaaday naf iyo maalba ku bixiyey sidaasa khuruujkoodu adeer ahaaye iyo waladiina kuwa aawow dejiyey sidaas weeye ihwaagu iyo waladiina kuwa aawow dejiyey wanasaruu u gargaaray waa ansaartii ulaa'ika duulkaasi bacduhum barhkoodba awliyaau bacd barhka kale awliyadooda kuwaasunba eheliso ah waladiina kuwa aamanuu alla rumeeye walam yuhaajiruu aan hijroonin waa wujuubka markay ahaydee maa lakum idinka idinma ahaanin min walaayatihim wilaayatihimna waa la akriyaaye min walaayatihim xagga wilaayadooda xaal uu ka mid ahaaday min shay ay shay-un waa mubtadiyo maakhara maa lakum idinka idinma ahaanin ay maa shay-un shay idinma ahaanin maa shay-un shay ma ahaanin lakum idinka kay idiin sugnaaday min walaayatihim xaal uu ka mid ahaaday iyaga xidhiidhintooda iyo ehelka dhigashadooda xataa yuhaajiruu ilaa ay ka hijroodaan wain istansaruukum hadday idinka hiil dalbaan idinka gargaar dalbaan fi diini diinta hadday idinkaga gargaar dalbaan ay qolo kale ishaystaan fa calaykum korkiina waxa ah annasru uhiilin baa saaran ilan diintii baa lagu haystaaye ilaa calaa qowm qolo aydaan uga helinayn mooyaane ilaa calaa qowm qolo aydaan uga helin mooyaane qoomkaasoo baynakum idinka dhexdiinna iyo wa baynahum iyaga dhexdooda miihaaq cahdi uu yaallo cid cahdi idinka dhexeeya hadday jirto ha ku bilaabine kuwa iyaga u kaadiya weeye marka cahdigu muddadiisa ha gaadho ballanka ha jebinin haddaydaanu caddaynin wallahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir allah arkayo weeye waladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum barkoodna awliyaau bacdin iyagunbaa wax isu ah waladiina kuwa kafaruu gaaloobay saaxiibaan nahay walaalaan nahay afrika hodhodho waladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum barkood baa awliyaau bacdin barka kale awliyadiisa alimaan bas ilaa tafcaluuh waa intii shardiyada ahayd iyo laadii naafiyada ahayd oo iskala in wey ilaa tafcaluuh haddaydaan samaynin ilaadii isnaag ahayd ha u qaadanin waa in la ilaa tafcalu haddaydaan samaynin hukaa laydin faray takun waxa dhici ay taqac waa kaanadii taamada ahayd weeye khabar uma baahna takun ay taqac waxa dhici fitna ayaa dhici balaaya ayaa dhici iyo gaalnimo fi lardi arlada iyo wa fasaad fasaad baa dhici kabiir wey <laughs> maxaa gaalnimo taalla maxaa khalaaco taalla maxaa akhlaaq xumo taalla balaayadaasoo dhan baa dhacaysa wey ay in lam tujaanibu lmushrikiina watuwaali lmu'miniina wailaa waqacat fitnatu fi nnaas wahuwa iltibaasu lamri waاkhtilaadu lmu'miniina bilkafiriin waaba loo hijroodayba warba mahayo wadaadki waladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wahaajaruu hijrooda wajaahaduu jihaaday fii sabiili illah iyo waladiina kuwa aawow dejiyey ayaad odhanaysaa wanasaruu hiiliyey ulaaika dulkaasi hum lmu'minuun kuwaas ayaa muminiina xaqaa dhabnimo nimankaa far lama saari karo aلصaxaabatu kalcayni wa dawaau lcayni tarku lamsuha ma aragtay iyo saxaabadu waa isha oo kale isha dawadeeduna waa taabashadeedoo laga tago haddii isha qori kaa galo oo aad marmarta ka war waad isku fogeynaysaa sow maaha ha taaban nimankaa ha taaban radia allahu canhum waraduu canhu shahaadad bay haystaan man anta xataa tara mucaawiya kan ahaa calibaa kan ahaa kan edabdarow allah wuxuu والذين kuwa amنوا ala rumeeyey min bacdo kuwa dabadood وhاajarوا hijrooday jihaaday macakum maعaكم faأuلaaئika kuwaasina miنكم idinkay idinka mid yihiin waulularxaami kuwa qaraabada u saaxiibka ee xigtaday sii bacduhum barhkoodba awlaa kuwii ku xaqnimo badan weeye bibacdin barka kale fii kitaabi illaahi kitaabka alle dhexdiisa waa xagga dhaxalka qaraabanimay isku dhexlayaan markaa la dhexlaayo xirfigi iyo wixii lamid ahaa ina allaha alla bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan weeye ma arkaysaa walilahi alxamdu wahuwa xasbunaa wanicma alwakiil wsubxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka